العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بالعكس جاء لام فعل وصفا وكون قصوى نادرا لا يخفى إن يسكن السابق من واو ويا واتصل ومن عروض عارية فيا آنل وواغلبن مدغما وشد معضا غير ما قد رسما من واو أو ياء بتحريك الوصل ألفا يبدل بعد فتح متصل إن حرك تالي وإن سكينا كف iclaala hayrillaami wahya laa yukaf iclaaluhaa bisaakinin hayri aalif awyaayini tashdiidu fiiha qad uulif wasaxa caynu facaalin wafacila daa afcalin ka aqyadin waaxwala wain yabin tafaaculun min iftacal walcaynu waawun saalimat walam tucal wain lixarfayn idal iclaalu stuxiq suxiixa awalun wacagsun qad yaxiq wacaynu maa aakhiruhu hasiida ma yahusu lisma waajibun an yaslamaha wa qabla baqli miimani nunaaidaa kaana musakanan kamanbatan bada jaaa waxaa yimid laamu fuclaa fuclaa laamteeda ayaa timid bilcagsi dabageddii xaal ay ku dheehan tahay wasfan xaaluu wasfi yahay fuclaaga wa kownu quswaa quswa ahaanshihii naadiran uu yahay laa yakhfaa waa qarsoona waxaan ku soo jirnay oo musanifka uu ka soo hadlayay raxmatullaahi calayhi baabulibdaal xuruufta laisku bedelaana wuxuu ku jamciyey hada'ata muutiyan wuxuu ku jiray khaas ahaan xuruufulcilloo laisku bedelayo waaw iyo ya iyo alif hamse loo bedelayo ayuu ka soo hadlay waxaa kaluu ka soo hadlay hamse lafteedoo la bedelayo wow loo bedelaya ama ya loo bedelaya ama alif loo bedelaya inana wuu ka soo hadlay wuxuu soo bilaabay waaw la bedelayo ama alif la bedelayo ya loo bedelayo alif la bedelayo ya loo bedelaya laba mawdic ay ahayd labadiiba uu soo sheegay waaw la bedelayo ya loo bedelayo toban mawdic bay ahayd tobankaa mawduc hal mawduc buu ka tagay musannif waa uga soo saakinna ah kasrana lagala hormaray waxaa loo bedelaya miiqaat iyo miisaan kaa wuu ka tagay sagaalkii kaluu tirinay sagaalkii mawdic oo kale afar mawdic markuu sheegay ayaa wuxuu bilaabay mas'aladuu ka hadlaya cagsigeed oo ah ya la bedelayo waaw loo bedelaya alif la bedelayo waaw loo bedelayo waayahay afarta mas'alo waw la bedelayo ya loo bedelaya uu ka soo hadlay musanifka waxay ahayd waw aakhir taalla kasrana lagala hormaray aakhirka xaqiiqa ha u taalla ama xugmahaan ha u taalla iyo abaa loo bedeli duciya iyo wixii la mida ah. mawdica labaadna wuxuu ahaa caynulmasdar waaw haddii ay dhacdo ee ficligana lagu iclaaliyay wawdani kasra lagala hormaray masderka dhexdii alifna ay ku daba dhacdo yabaa loo bedelay qiyaam iyo siyaam wey waa labaad mowdicaa saddexaadna wuxuu ahaa jamac cayntiisa haddii ay dhacdo wow jamcu tagsiir cayntiisa ayay dhacday isla markaa mufradka wowdan waa lagu iclaaliyey jamaca alifka ku daba dhacdaba yayn ku daba dhicin ama mufradka laguma iclaalinina mufradka saakin bay ahaydoo way reebanayd jamacana alif ayaa ku daba dhacday awbin iyaabin xawdin xiyaadin oo kale weeye di mufradkii lagu cilaaliyeyna xiilat ee waxaa weeyaan diimatin diyam qiimatin qiyam iyo wixii la mida ah. mowdicii saddexaad ayuu ahaa mowdicii afraadna wuxuu ahaa wow aakhiru kelimatin dhacday fadxana lagala hormaray isla markaana raabic iyo wax ka badan ah kalmucdayaani yurdayaani afartaa mowdicoo wow ya loo bedelayo haddii uu soo sheegay shan mowdicna ay laaban tahay ilaa toban mawduc bay ahaayeen hal buu ka tegay afar uu sheegay waxaa u laaban shan mawduc uu sheego ayaa wuxuu bilaabay alif iyo ya waaw loo bedelayo alifta hal maraa loo bedelayaabuu markaana waxay ahayd dama haddii lagala hormaro qaatala majhuulu binay quutilaad leedahay waayahay ya la bedelayo wow loo bedelaya lix mas'alaay ahayd lixdabay dabaduu ka maray lixdii mas'ale ayuu soo dhammeeyo haddeer ka soo baxay lixdii mas'alo marka uu ka baxay ayaa dib wuxuu ugu noqday masaa'ishii uu tirinayay yada wowda ya loo bedelayee afar mawdicuu ka soo sheegay shan mawdicna ay u laabnayd mawdicii toddobaad ee mawdicii muxuu ahaa lixaad ayuu halka bilaabaya ama mawdicii shanaad intuu tirinaya waa mawdicii shanaad kii uu ka tagay haddii lagu darana mawdicii lixaad bay noqon waa yahay lixaad ama shanaad ee wowda ya loo bedelayo wasfi calaa wasni fuclaa ku yimid laamtiisa haddii ay wow noqoto iyo ayaa loo bedel wasfi calaa wasni fuclaa ku yimid laamtiisa haddii ay waw ahayd asal ahaan yo ayaa loo bedelay sida dalaayadnu ee isku tafdiilkiisa wuxuu noqonaya adna ki hoosaynta badnaa mu'anadkiisi muxuu noqonaya dunwaa buu noqon lahaa calaa wasni fucla ilaa isku tafdiil fuclaa buu ku yimaadaa dunwaa wowdii wasfi laamtii ayuu yaallaa wasfigana calaa wasni fuclaa buu ku yimid yaa in loo bedelaa waajibaa dunyaa la yidhaahdo waxaa la mid ah calaa yacluu ismu tafdiirkiisa aclaa ah weeye mu'anafkiisa culwaa buu noqon lahaa wowdaa yaa in loo bedelaa waajiboo culyaa la yidhaahdo waayahay sababka loogu bedelayo ismiga ayaa wowda la baaqiyeelayaayo fuclaayoo ismi jaamid laamtiisa haddii ay wow tahay wowdaa loo baaqiyeelay wasfiga iyo ismiga in la kala farqiya ayaa la doonayaa sidaa ayaa loogu bedelay wowdii fuclaa wasfi haddii ay ahaydoo laamta ay taalleeya loogu bedelay ismigana sidiisaa loo baaqiyeelayaayo addaana bdixuswahijhan lilcayni cawratan famaa ulhawaa yarfudu ow yataraqraqu ayaa baytu shaacira adaanan bixuwa xuwa meel magaceedu isla markaana laamta wow ayaa ka taalla wowdii ayaa sideeda loo badbaadiyey jaaa waxaa yimid laamu fuclaa fuclaa laamtiisa ayaa yimid wasfan xaaluu wasfi yahay bilcagsi dabagedi xalay laamtaa ku dheehan tahay oo mas'aladii noo dambaysay waxay ahayd min laami facla samaanatalwa wuu badeyaa inkatabwa haaliban jaada albadel faclaa ismi jaamida laamtiisa haddii ay ya ahayd wow ayaa loo bedelay tan cagsi weeyaanoo wowda ya loo bedeli sidaa ayuu u jeedaa wa kownu quswa naadiran laa yakfa wuxuu u jeedaa quswa oo laanta aywow ka taalla ismu tafdiil mu'anifkiisiina oo wasfi aya ah. in loo bedelay qiyaaska ahayd oo qusyaa la yidhaahdo sida dunya iyo culyaa oo kale xijaaziyiin wawnimmadii ayay u baaqi yeeleen oo quswa bay yidhaahdeen id antum bilcudwati dunya wa hum bilcudwati alquswa quswaadaasi wowdaa in la baaqi yeelaa isticmaal ahaan faashi weeyaano waa fara badan yahay waana fiican yahay laakiin qiyaas ahaan naadir weeye wa kownu quswa quswa ahaanshihii naadiran u yahay laa yakhfaaban qarsoon in yaskun isaabiqu min waawin wayaa huwa tasala wa min curuudin cariya fayaa'an ilwa waqlibanna mudqiman washadda mulqan hayra maa qadru sima in yaskun haddii uu reebmo asaabiqu kan hormare ayaa reebay min waawin wayaain wow iyo ya xaggeeda xaal uu ka ahaaday watasalaa wayna isku xigaan wacariyaa waxay ka qaawnaadeen min curuudin soo dirinawacariya wuxuu ka qawnaadeen min curuudin soo dirin ayuu ka qawnaaday faqliban gedi alwaawa wowda waxaad u gedisaa yaaan yaa u gedi mudqiman xalaa tahay mid idqaamayo washada waxaa shaada mucdan mid la siiyey hayra maa shay heyrkii qadruusi baa la qoray masaladii lixaad ee wowda ya loo bedelayey ama masaladii toddobaad macnaha masaladuu ka tagay haddii lagu daro masaladii toddobaad ayay noqonin intuu tiriyey haddii la tiriyo keliana masaladii lixaad bay noqon afar masalo horay uu soo sheegay iyo bilcagsi jaa lamu fucla wasfantoo masaladii shanaada masaladii lixaad bay noqon masalada lixaad waxa weeye waaw iyo ya ayaa isku xigaa shan shardina waa la helay wow iyo isku xiga shan shardi ayaa la helay shantaa shardi haddii la helo wowda ya in loo bedelaa laasima shantaa shardi waxa weeye awalan wowda iyo ya-da eh, kan hore waa inuu reeba yahay shardi weeye kan hore hal kelima waa inay ku wada jiraan shardi labaad weeye kan hore waa inuusan daata ahaan caarid u ahayn shardi saddexaad wey kan hore waa inuu sukuun ahaan saakin waa inuu yahay sukuun ahaan caarid waa inuusan u ahayn shantaa shardi ayaa la shardin wowda iyo ya waa inay isku xigaan oon la kala faslinin midka hore waa inuu saakin yahay uu reeban yahay asal waa inuu yahayoo wowda haddii ay horayso iyo ya-da ay horaysaaba yanimada iyo wownimada asal waa inuu yahay shardi saddexaad wey afraad sukuunka uu sukuunsan yahay kan hore waa inuu asal yahay oo caarid waa inuusan ahayn hal kelima waa inay ku wada jiraan oo laba kelima waa inayan ku wada jirin shantaa shardi marka la helo wowda tan horraysaa ha noqoto ama ha dambayso wowdaya in loo bedelaa waajib hadday horraysa hadday dambayso labada waayahay mar haddii ya loo bedelana dee labadii ya la isku idqaamo laazim bay noqona miiaal ramaa ismi faacil ka keen waxaan u jeedaa ismi mafcuul ka keen ulaai ismigiisa mafcuul ala wasn mafcuul buu ku yimaadaa marmuuyun buu noqoni marmuuyun wow iyo yayaa isku xiga kan horaa reeban wowda weeye waayahay caaridu ma aha sukuunkiisayani caarid maaha waxaa loo jeedaa hamze kama uusan gadoomin ayo meelo kale wownimadiisaa asal ah ilaa waa wow mafcuulah sukuunka uu sukuunsan yahayna caaridu maaha oo xaraka asaluma uusan lahayn hal kelimayna ku wada jiraan wowdaya in loo bedelaa waajiba isla markaamarkaa wowdaya loo bedelo laisku idqaamo haddii laisku idqaamo dama hadduu ka horreeya damihii kasraa loo bedeli ilaa dama ya ma reebi karaye marmiyun in la yidhaahdaa waajiba casaa casan oo usha ah jamci fucuul ayaa lagu jamcini cusubun buu noqoni may cusubun buu noqoni kaa maahan laamta hadday ya tahay muxuu ahaa sida cataa cutuwan cutuyun buu noqon lahaa masdarka xitiyan cutuyun buu noqon lahaa wowdii oo fucuul weeya waa facalo oo laazima ah facaloo laazime masdarkeedana fucuul buu ku imaanayay sida qacada qucuud cutuyun waa iyo ya ayaa isdabadhacay halkeli bay ku wada jiraan kan horaa reeban asal weeye kan hore xarakadii sukuunkiisana caaridu ma ahay asal weye halkelimana way ku wada jiraan waawda yaa ubede iskuna idqaam markaad isku idqaamto damaha ka horeeyana kasra ubede uutiyan buu noqonaya uutiyan caynka laftiisa lafteeda caynta itbaaci haddii aad doonto haddaad doontana damaha udaa uutiyan iyo citiyan laba qira weeyaan waayahay shantaa shardi haddii la helo wowda ya in loo bedelaa waajiba waa mawdic toddobaad oo wowda loo bedelo in yaskun haddii uu reebo assaabiqu kan hormaray min waawin wow xaggeeda xaal uu ka ahaaday iyo wayaa-in ya xaggeeda oo wattasalaa ay isku xigaan oo wacaliyaa ay ka qaawanaadaan min curuudin soo darin ayay ka qaawanaadeen fa yaaan faqliban gedi alwoowa wowda yaan ya u gedi mudqiman xaalaa mid isku idqaamayo washadda waxaa shaada mucdan mid la siiyey hayra maa shay heyrkii qadru sima la soo qoray xukunka aan soo sheegnay waxaan ahayn kii la siiyaa waa shaad soo barray wixii dabamaraa saddex qayb midun wey wowdii iyo yadiioo in laisku shuruudii jamcisayoo in laisku idqaamo ay ahayd ayaan la idqaamin yowmun aywamu bay yidhahdeen aywamu wawow iyo ya isdabayaalla shuruudii ayaa kaamilu ee labana idqaamin ma ahay wowdii iyo yadii oon shuruudii jamcisanin ayaa la idqaamay ama muxuu ahaa wowdan ayaaba meel kale laga keenay waxaan ujeedaa laba wowda iyo yada midka horeeyo ayaa waagii horeba sukuunka asal aan u lahayn ama wownimada iyo yanimaduusan asal ku ahayn waxaasoo idirshaad buu noqoni washada mucdan hayramaa qadru siba ayuu soo geli من ياء وواو بتحريك وصل ألفا ابدل بعد فتح متصل إن حرك تالي وإن سكين كف إعلال غير اللام وهي لا يكف إعلالها بساكن غير ألف وياء التشديد فيها قد idlibanna gedi nin yahowni alwawa wowda yaan yaa u gedi min waawinow yaaine ibdil bedel alifan alif u bedel min yaain yana ka soo bedel oo waawin ama wow ka soo bedel wowda iyo yada oo bitaxriikin xaraka ku dheehan taxriikahoo sila la asaleeyey bacda farxin farxa gadaashiina bedel farxaha oo mutasilin ku xiga in xurrika waa haddii la xarakeeyo ataalii ka kuxiga hadii la xarakeeyo wain sukina taaliga haddii la sukuuniyo kafa wuxuu mancini iclaala hayri laami laamta wixii aan ahayn iclaalkeeda ayuu mancini wahiya laamta laa yukaffu la reebi maayo iclaaluhaa iclaalkeeda la reebi maayo bisaakinin saakin lagu reebi maayo saakinka oo hayri alifin alif hayrkii ah ow yaain ama ya ya-da oo adtashdiidu tashdiid qad ulifa fiiha dhexdeeda lagu ogaaday waayahay wow ya loo bedelayay ayuu ku jiray musanifka sagaal masale ayuu tirinayey lix masale ayuu soo sheegay saddex masala u laaban saddexdii masale intuusan raacinin yaa haddana wuxuu bilaabay wow iyo ya alif loo bedelaya wow iyo ya ayaa la bedelayaa alif bilaabay waaw iyo ya waxaa alif loo bedeli toban sharti haddii la helo tobankaba matniga ay saarantahay toban sharti haddii la helo waaw iyo ya alif ayaa loo bedeli tobankaa sharti shan sharti ayuu halka ku qoray shan shartina wuu soo wada shanta shartiyuu halka ku qoray wowda iyo ya waa inay xarakaysan yihiin shardi wey saakin waa inayan ahayn xarakadooda waa inay asal tahay oo xaraka caarida waa inayan ahayn shardi labaad wey fadxa waa inuu ka horeeyaa shardi saddexaad wey fadxaha wowda iyo yada waa inay isku xigaan oo aan la kala faslinin shardi afraad weeye wowda iyo yada mawdica laamkita haddayan oolin saakin waa inuusan ka dambaynin xaraf reeban waa inuusan ka dambaynin mawdica laamta haddii ay yaallaanna alif iyo ya reeban waa inayan ka dambaynin antaa shardibu halka ku sheegay shan shardi oo kale lagu soo wado shantaa shardi shantaba matnigaay saaran yihiin miyain oo wawin bitaxriikin taxriika waa shari wowda iyo yada waa inay xarakaysan yihiin shari wey usilana shardi labaad weeyaanoo wowda iyo xarakadooda asal waa inay tahay jay oo dhulwaaga ah yaa waxay sameeyaan hamzada xarakada saarana ya saaran fii bacdi alaxyaan jayal bay yidhahdeen jayal alif loo bedelaa ma banaan waayo xarakadeeda asal maahe waa caarid haddii la bedelaana bedelkii waajibka aha maaha ee wowda iyo ya-da waa inay xarakaysan yihiin xarakaduna waa inay asartay waa inay xarakaysan yihiin waxaa baxaya saakin waa inay yihiin sida qawlun oo kale iyo baycun ee qawlun wowda iyo ya-da lama bedeli karo maadaama ay saakin yihiin waa inay xarakaysan yihiin shardigu xarakadana asal waa inay tahay shardi labaadu shardi saddexaad fadxa waa inuu ka horeeyaa shardi afraad fadxada waa inay ku xigtaan oo fadxada iyo xarafka la bedeli rabay wowda ama yada waa inaan la kala faslina wa isku xigaan shardigii afraadka shardiga shanaad wowda iyo yada mawdiculaam haddayan oolin saakin waa inuusan ka dambaynin xarafka ka dambeeya waa inuu xarakaysan yahay mawdica laamta haddayan oolin mawdica laamta haddii ay yaalaan saakin ka dambeeyaa waxba ka dhibi maayo alif reeban ama ya reeban haddayan noqonin amaa alif reeban iyo ya reeban haddii ay noqoto mawdica laamtaba ha yaallaane lama iclaalin karo miitaalaan ku siiyo si aad u fahamto horta masaladan uu ka hadlaya waa masaladii sarfiga in badan aan ku mari jirnay oo taxaraka xarfucilla wa fataxa maa qablahu lalihi jiray waayahay mawdica laamta haddii ay yaalaan isla markaana ee alif reeban ama wow reeban ayan ka dambaynin waa alif reeban ama ya reeban ayan ka dambaynin xaraf kaloo reebanba ha ka dambeeye dan lagamale waa la iclaanin miaal yakhshaa waawul jamaaca ku dabadheji yakhsha yuuna buu noqoni ilaa asalkiisa wow buu ahay yakhsha yuuna waayahay yakhsha yuuna ya-da farxaa saare waa xarakaysan yahay xarakadana waa asal ee waxaa ka horeeyaa farxa wuna ku xiga waa afar sharti shardiga saddexaad mawdica laamtay taalla yadu soo maaha ya reeban ama alif reeban kama dambayse waaw reebanaa ah ka dambeeya ya waa la iclaalini taxaraka xarufilcilla wanfataxa maa qablahu ayaa lagu samayni alifaa loo bedeli alif marka loo bedelo iltiqaa'u saakinayn ayaa dhici waawljamaacihiioo reebanaa ah, iyo aliftii yadiioo alifta loo bedela reebanta iltiqaa'u saakinayn dartiisa ayaa yadii alifta loo bedela alifteedii loo xadfa fadxihii ka horreeyaana wowda lagu reebiyo yakhshawna buu noqoni yakshawna inta aan la xadfin bedel baa ka horreeyo ya la bedelay alif loo bedelay wow reebanna way ka dambayseen dhib male marba alif reeban hadduusan ka dambaynin ama ya reeban haddii ayaan ka alif reeban hadduu ka dambeeya ka waran yakhsha alifulinayn faacil oga dhig yakhshayaani buu noqonay yakhshayaani may colaalin karti alif wowdana eh, ya-danaan alif bedelayaa laa yajuus ma bannaano maxaa dhacay mawdicu laambay taalla alif reebanna way ka dambaysa lama bedeli karo ya reeban haddii ay ka dambaysana waa lamid caliyunba nisbe yaa u nisbe ku dar calawiyun buu noqon calawiyun heewowgani fatxa ka horeeya wuu xarakaysan yahay shuruutii kale wuu jamciyey laakiin asagoo mawdicu laam yaallo iyo ya reeban ka dambaysa ilaa labadan ya waa laba ya oo isku idqaamanoo tan hore ay reeban tahay tabdiilkuma bannaan mawdicul ya hadduu yaallo alif reeban ama ya reeban waa inaya ka dambaynin mawdica yada meelaan ahayn wowda iyo hadii haddii ay yaalaanna saakinoo dhanba waa inuusan ka dambaynin min waawin ow yaain bitaxriikin usil aliifan ibdil bedelniyahowni alifan alif u bedel min yaain ya ka soo bedel oo waawin ama wow ka soo bedel wawda iyo yada oo bitaxriikin shardi weeye xaraka ku dheeha waa saakin ahayn taxriika usila la asaleeyey shardi weeyaanoo xarakada waa inayan caarid ahayn bacda fadxin fadxa gadaashiina bedel waxaa ka horeeya fadxa waa inay tahay sharti saddexaad weeye fadxaha oo muttasilin ku dabadhegan oo aan laga faslinin shardi afraad weeye in xurrika taalina shardigii saddexaad shanaad in xurrika waa haddii la xarakeeyo ataalii ka raacayee ku xiga waa haddii la xarakeeyo wowda iyo kafa wuxuu mancini sukuunkaasi iclaala hayrilaami laamta heyrkeeda iclaalkii ayuu mancini wahiya laamta laa yukafu la mancin maayo iclaaluhaa iclaalkeeda la mancin maayo bisaakinin saakin lagu mancin maayo saakinka oo hayri alifin alif heyrkii ah ow yaain ama ya heyrkeeda ah yada oo attashdiidu shid qad ulifa la ogaaday fiiha dhexdeeda lagu ogaaday wasaxa caynu facaalin wa faciila daa afcalinka aqyadin wa ahwala wasaxa waxaa asaxay caynu facaalin wa faciila labadaa wasan cayntoodii way asaxday daa afcalin afcal miduu saaxiibia xaal u yahay ka aqyadin wa ahwala wey laba sharti ayuu halka ku sheegaya musanif shanna wada hayse toddobay isla noqonayaan labadaa sharti caynta iyo waxaan u wowda iyo ya alif loo bedelayo fadxa ka hormaree darteedana alif loogu bedelayo waa inay wowdaa iyo yadaa ayan oolin caynu ficlin ya'tii wasfuhu calaa afcal ficli wasfigii afcal uu ku imaanayo cayntiisa waa inayan oolin waa shardi masdar ee wasfigiisa afcal uu ku imaanaya cayntiisa waa inayan oolin macnaha wasfi calaa afcal ku yimid ficligiisa iyo masdarkii midna cayntooda lama bedeli karo oo alif in loo bedelaa ma bannaana sidaa ayuu u jeedaa sababkana waxa weeye afcal ayaan cayntiisa la bedelayn mar haddii afcal cayntiisa aan la bedelaynin oo bedel usan ku bannaaneen masdarka iyo ficligana waa la ilxaqiyo waa la raaciyey faciila ficliga faciila ah midib haddii uu tusiyo calaa wasni afcal waa kii ku imaanaya waa soo marray waayahay sida sawida fa huwa fahuwa swad hayida fahuwa aqyad maadaama afcalkaasi cayntiisa aan la iclaalinin ficligiisana lama iclaalin karo sawidaad leedahay saada dhihi maysa hayidaad leedahay haada dhihi maysa waayahay masdarkiisana waa oo masdarka facal buu ku imaanaya wafacila laazimu baabuhu facal waa ki yara facalka cayntiisa oo waw noqotay ama ya noqotay wasfiga maadaama afcalu ku yimi asna waa badbaadin oo waxaad leedahay khayadun sawadun ayaad ku keeniye maya suudatun midab hadduu yahay suud ku yimaadaa laakiin hadduu facal ku yimaado masdarka isna waa la badbaadini warka wasaxa waxaa asaxay caynu facalin facal eh, masdarkii ah cayntiisaa asaxday facal waa masdarkiibuu u jeedaa iyo wa facila facilo oo ficligii ah cayntiisi way asaxday mid usaaiibi xaal uu yahay facilaha iyo facalka masterkee labadaba wadaalika ka aqyadin kii buuraaweeye iyo wa axwala kii isha wareejinaya ee xawalan lagu keeno masderka ficligana xawila la yidhaahdo wain yabin tafaaculu min iftacal walcaynu waawu salimat walam tucal wain yabin haddii uu caddaado tafaaculun macnaha tafaacuna haddii uu muuqdo min iftacala iftacala walaal alcaynu waawun cayntu ay wow tahay salimatu way badbaadi walam tucalla iclaalin maayo shardigii sideedaad weeyaanoo shardigan sideedaad wuxuu khaas ku yahay wowda wow caynu ficlin taallo yaa shardigan khaas ahaan u leh shardigaana waxa weeye ficli calaa wasni iftacala ku yimid calaa wasni iftacala ficli ku yimid cayntiisu haddii ay wow noqoto wasankaa laba macno midu inuu tusiyo iftacala macaanida loo isticmaalo ayuu ka mid yahay bimacnaa tafaacala oo ah alishtiraaku fi lfaaciliyati waalmafcuuliyati faacilkiiyo mafcuulkiiyo ficliga isla wadaagay tadaarabuu way isgaraaceen oo kale ka waxbuu garaaci kaana waxbuu garaaci ka waa la garaacay kana waa la garaacay macnaha tafaacala iftacalada haddii laga fahmo oo iftacalada macnaheeda uu noqdo bimacnaa tafaacala oo faacilka iyo mafcuulkoo la wadaaga weeye iftacaladaas caynta haddii ay wow tahay waa la badbaadin oo in la cilaaliyaa ma banaano sida ishtawaruu way isla showdheen dadkii isdawajuu way isguursadeen bimacnaa tasaawajuu iyo tashaawaruu weeye macnaheeda iftacaladaasoo cayntu ay wow tahay wowdaas in la badbaadiyaa waajiba bimacnaa tafaacala haddii uu macnaheeda yahay ya haddii ay tahay lama badbaadiyeene waa alif ayaa loo bedeli lahaa wakaa wain yabin haddii uu muuqdo tafaaculun macnaha tafaaculoo isla samayna min iftacala iftacala xaggeeda haddii uu ka muuqdo walxaal alcaynu cayntu waawun ay tahay salimat way badbaadiyo walam tucalla la iclaalin maayo wain lixarfayni ida liclaalu istuxi saxiixa awaluhu cafsun qad yaxid wain istuxiqa haddii la muto daaka aliclaalu iclaalka ustuxiqa haddii la muto lixarfayni laba xaraf wacagsun dabagedina qad yaxiqu inuu sugnaadaa suluuda shardigii sagaalaad weeyaano marka la iclaalinayo wowda iyo yada da alif loo bedelayo waxaa shardi ah wow ama alif wow ama ya ibdaalkaa mid lamid mid ee mutay kelimada waa inuusan ku sugnayn iyo ya yacnii kelimadii waxaa ku sugan laba wow ama laba ya ama wow iyo ya ayaa ku wada sugan mid walbana in la bedelo alif loo bedela ayuu u baahan yahay labadoodaba in la wada iclaaniyo alif loo wada bedelaa laa yajuus wax banaan ma aha mar haddayan banaaneen labadooda midka dambe la bedelo alif loo bedeli kan horena in la badbaadiyaa waajiba waxaa bannaan oo suuroobi karaa fii bacdil axyaan kan hore in la bedelay kan dambe la badbaadiyo laakiin haalib ma aha ee haalibku waxa weeyaan kan dambe in la bedelo kan horena la badbaadiyo xaasilku waxa weeyaan labadooda in isla bedela ma wawdan iyo yadan in la bedelaa ay waajibka tahay wow ama ya kalo in la bedelo mudatay waa inayan kelimada ku jirin intaasaa loo jeeda miaal hawaaiyo nawaa oo kale wey hawaya iyo nawaya ayuu asalka ahaa heelaba wow iyo ya ayaa isku xiga mid walbana sababkii lagu bedeli lahaa ayuu murtay labadoodaba in la wada bedelaa wax bannaan ma aha mar haddayan bannaani maxaa la samaynaya ka dambe bedel hawaya soo maaha yadadaba alifu bedel hawaada iyo nawaa kan hore in la bedelina qolaa sheegaya wain istuxiqa haddii la muto daakan aliclaalu waa iclaalka a lixarfayni laba xaraf haddii loo muto saxiixa waxaa la tasxiixini awalun kan horaa la tasxiixini wa cagsun dabagadina qad yaxiqu inuu sugnaadaa suurowdaayo kan hore in la bedelay kan dambe la baadbaadiyo sida haayatin oo kale oo asalkeeda hayayatin u ahaa wacaynu maa aakhiruuhu hasiida maa yaxusu lisma waajibun an yaslama wacaynu maa shay ceynkii aakhiruhu aakhirkii hasiida lagu ziyaadiyey maa shay yahusu khasisaya alisma ismi khasisayo waajibun waajib weeye an yaslama inuu badbaado shardi iyo tobnaad ee u dambeeye wowda iyo ya-da lagu bedelayey shardigaa tobnaad waxa weeye wowda iyo ismigaasoo aakhirkiisa lagu siyaadiyey asmaada wax ku khaasan sideedaba ismiga tasriifka asalkuma ahee ficli baa tasriif asal ku ah ismigana dayasho ficliga uu ku dayanayaa ayaa loo tasriifiya haddaba ismiga hadduu ficliga ka fogaado lama tasriifin karayo waxyaabaha ka fogaynayana waxaa ka mida ah min khawaasi asma hadii ismiga gadaal looga daro siyaadatu alif wanuun wey ismigii ayaa gadaal waxaad ka raacisay ziyaadatu alif wanuun cayntiiyo wow ama ya ma bedeli karaysa cadan u bedeli karaynin damficli buu ka fogaaday miiaal jawalaan masdaru jaala muxuu noqonayaa jawaalaan wowdaa maxaa loo bedeli waaye oo jaalaan loo dhihi waaye heegadaalu alif iyo nuun zaa'idee ku wata dawaraan iyo jawalaan iyo wa miaallo fara badan waayahay sababka loo bedeli waaye ziyaadatu alif wanuun ayuu gadaal ku wataa ziyaadatu alif wanuunna min khawaasi ilasmaa ayuu ka mid yahay min khawaasi ilasmaana wuxuu ka fogeeyey ficli ismigii ficli haddii ka fogaadana tasriif kuma bannaano warka wacaynu maa shay caynkii aakhiruhu dabayaaqadii qasiida la siyaadiyey maa shay lagu siyaadiyey husu khasisaya alisma ismiga khasisaya lagu siyaadiyey waajibun miduu waajib wayahay weeye an yaslama inuu badbaado waqabla baqlimimanununa idaa kaana musakanan kaman batan badaa waqlibga diniyahowni annuuna nuunka miiman miin buu bedelay qabla baa'in baa horteeda idaa waqtigii kaana nuunka uu ahaado musakanan mid la reebay wadaalika kaman batan bada wey yacni wuxuu leeyahay halkani wuxuu ka hadlayaa nuun miim loo bedelaya nuun lafteedaa la bedelay miim ayaa loo bedelay waxaa la bedelayaa nuunku hadduu saakin yahay gadaashiisana ba ay ka dambayso nuun ayaa reeban nuunkaa tanwiin ha noqdo ama nuun caadiya ha noqdo ba'na way ka dambaysa nuunka miim in loo bedelaa waajiba miaal man oo nuunta ay reebantaada badta ka daba keentay miimka miim kale inaad ku reebtaa waajiba oo nuunkii aad miim u bedesho mam inaad tidhada man baddan badel min bacdi oo kale mim inaad tidhahdaed laba miim isku reebtaa waajiba oo nuunkii miim aad u bedesho maadaama ba ay ka dambayso nuuntana ay reeban tahay miimqalab meesha macallimiinta dhihi jireen wey qabla baqlib waqlib kadib nin yahowni annuuna nuunka miiman miim u bedel qabla baa'in ba horteeda idaa kaana nuunka marka uu yahay musakanan mid la sukuuniyey kaman bata ruuxa ku gooyo un gudan tuur waaya yahowni ruuxii ku gooyo daaqadda ka tuurasna wallah aclam sal allah wasalam wbarak